alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin وbعd qala الmؤلف raximah الlah bab اmarfuucaati min اasmاء baabu marfuucaati min alasmaaءi hada maxaluhu wamabxaثuh baabkii looga waramayay asmaadii rafcisnayd maxalkiisii waa halka almarfuucaatu marfuucaadkii kuwii la rafcinayay casharatun waa toban wa hiya iyaduna alfaacilu faacil weeye walmafcuulu mafcuul weeye alladii mafcuulkaasoo lam yusama aan la magacaabin faaciluhu kii sameeyey wlmubtadau weeye wa khabaruhu weeye wasmu kaana kaana ismigeedi weeye waa akhawaatiha iyo kaana walaalaheed wasmu afcaal muqaaraba afcaal muqaaraba ismigoodi weeye wasmu lxuruufi almushabahati bileysa xuruuftii leyse lagu shabahay ismigoodi weeye wakabaru ina weye wa akhwaatiha ina iyo walaalaheed khabarkooda weye wa laa laa khabarkeedii weeye allatii laadaasu linafyi jinsi oo markaasi u sugnaatay in jinsi lagu nafiyo wataabicu weeye kii raacayay lilmarfuuci kii la rafciyey wa huwa taabicaasi arbacatu ashyaa afar shay weeye annactu nacti weeye waa sifadii walcadfu cadafkii weeye watawkiidu tawkiidkii weye walbedelu bedelkii weeye markuu ka soo baxay sheekhu raximah axkaamtii ifraadiga ahayd ama kelmadihii mid kastaba si gaara ah looga warramayey ayaa wuxuu ka bilaabayaa alaxkaamu tarkiibiya axkaamta tarkiibka loo nisbeeyey wuxuu noo sheegay axkaam tarkiibiga si guud wuxuu u tilmaamay oo baab uu ka dhigtay almarfuucaatu min alasmaa asmaada la rafciyo ismiga la rafcinayo keligii mid meel istaagaya maaha waxbuu la socdaa faacil hadii lagu yidhaahdo ficil buu la socdaa naay faacil hadii la yidhaahdo ficil buu la socdaa mubtada haddii la yihahdo khabar buu la socdaa hadii khabar la yidhahdana mubtaduu la socdaa kuwa kalena jumlo kale ayay ku dhex jiraan marka wuxuu noo sheegay baabkani inuu u guntay sheekhu inuu kaga waramo asmaada marfuucaadka waxaa ku baxaya marka alasmaa almajruura walmansuuba asmaada la jaray iyo asmaada la nasbiyey kama waramayo kuwaas wuxuuna usoo hormariyey alasmaa marfuuca maxaa yeelay marfuuca ismiga marfuuca ah iyo mansuubka iyo majruurka waxaa asalsan yani markaa midka marfuuca ah isagaa cumdo ah kalaam kastoo lagu hadlana ism marfuuca wuu ku jiraa ism marfuuca laga waayo kadalika asmaa yuu ku qayday marfuucaat min alasmaa markaa wuxuu ku saarayaa inuusan afcaashii ka waramaynin afcaashu waxay leeyihiin qeyb marfuucaada sida ficilkii mudaaric oo kale yani kuwa kama waramayo meel gaara ayuu afcaasha kaga warrami doonaa halkani waa asmaadi wey wuxuu ku qayday asmaadaas inay yihiin toban ayuu markaasi sheegay toban inay yihiinna waxaa lagu ogaaday bilistiqraa dabagal markii la sameeyey ayaa waxaa lasoo ogaaday asmaada la rafciyo inay tobankaas yihiin mid kastana si gaara ah ayuu markaa sheekhu baab gaara ah ayuu u samayn doonaa almarfuucaatu kuwii la rafcinayay casharatun toban weeye wahiya iyaduna alfaacilu waa faacil weeye wlmafcuulu mafcuul wey alladii lam yusama faaciluhu almafcuul ladii lam yusama faaciluhu waa la yidhaahdaa naaib lfaacilna waa la yidhaahdaa labada magacba waa laba magaco isku mid a ah. anaaib can faacil ayaa markaas mashhuur ah ibnu maalik baana keenay anaaib can faacil wlmubtada weeye wa khabaruhu weeye wasmu kaana kaana ismigeedi weeye waa khawaatiha kaana iyo walaalahood ismigii khabar bay qaataan marka ismigooda rafcisanoo marfuucaadka ka facalmuqaaraba ismigoodi wey facalmuqaaraba ismina way qaataan khabarna way qaataan yani marfuucaadka waxaa ka mid ah ismigoodaa ka mid ah wasmu lxuruufi lmushabaha bilayse xuruuftii layse lagu shabahay ismigoodi wey xuruuftaa ismiga khabar bay qaataan ismigoodaa marfuucaadka ku tirsan wa khabaru ina wa akhwaatiha inay walaalaheed khabarkoodii weeye ayaguna ismiga khabar bay qaataan inay walaalaheed marka khabarkooda ayaa marfuucaadka ka mid ah wkhabaru lah lah khabarkeeda wey alati laadaaso linafyi jinsi oo markaasi usugnaatay in jinsi lagu nafiyo laaduna ismigii khabar bay qaadataa khabarkeeda ayaa markaas wuxuu ka mid noqonayaa asmaada la rafciyo waataabicu lilmarfuuci waa kii raacsanaa kii la rafciyey ismi rafcisan haddii ismi kale la raaciyo isaguna waa la rafcinaya oo ta la yidhaahdo ataabicu taabic taabicu waa taabic mid wax raacaya weeye waana qaacid fiqi ah ataabicu taabic yacni taabicu midka wax raacaya weligiis waa taabic ee ciddaas uu raacsan yahay ayuu raacaya waxay usoo qaataan maalan imaamkii oo kale iyo ma'muumkii oo kale ma'muumku waa taabic imaamkuna waa matbuuc mar haddii imaamkii uu yahay yacni markaasi matbuuc ma'muumkiina uu yahay taabic laasim waxaa ah inuu ka dambeeyo taabicu inuu ka dambeeyo matbuuciisa oo imaamkii afcaashan uu samaynayo iyo xarakaadkan uu samaynayo waa inuu oga dambeeyaa hadduu ka hormaro salaaddii way ka buraysaa maadaama taabicu yahay taabicu waxaa lagu yaqaana inuu matbuuciisa ka dambeeyo afartan uu inoo sheegay nactigii iyo cadafkii iyo tawkiidkii iyo bedelkii mid kastaba wuxuu ka dambeeyaa matbuuciisa haada zaydun alfaadilu alfaadilu waa nacti zayd waa inuu ka dambeeyaa cadafkii haada muxamedun wa caliyun cali maxamed waa inuu ka dambeeyaa haada zaydun caynuhu caynuhu waxaa lagu adkaynayaa zayd caynuhu waa inay dambaysaa ayib bedelkii yani markaasi haada muxamedun akuuka akuuka maxamed waa inay ka dambaysaa marka waa taabic matbuuciisa waa inuu ka dambeeya imaamkiina maadaama uu yahay matbuuc ma'muumkii oo taabica waa inuu ka dambeeya afcaashii waa inuu oga dambeeya inamaa jucila alimaamu liyutama bihi marka sidaas ayuu sheekhu inoogu tilmaamay inay toban yihiin tawaabicduna waa afartaas wey baabu lfaacili hada maxalu faacilka baabkiisii maxalkiisii iyo makaankii looga warramaya waa halka alfaacilu faacil huwa faacil alismu ismu weeye almarfuucu la rafciyo almadkuuru la sheego qablahu hortii waxaa la sheegaa ficluhu yani ficilkiisii asagu uu sameeyey aw maa shay baa la sheegaa huwa asaguba fii ta'wiililficli ficil markaasi macnihiisa wata ayaa hortiisa lagu sheegaa wuxuu ku bilaabay sheekhu faacilkii maxaa yeeley culimadu waxay yidhaahdaan marfuucaadka asagaa ugu asalsan aslu marfuucaati cinda jumhuur waa faacilka weye isaga ugu asalsan maadaama uu asalsan yahay isagu ku bilaabay tacriifkiisa tacriifku inoo sheegay waa tacriif xagga isilaaxa naxwiyiinta laakiin xagga luqada marka faacil la tacriifinayo waxaa la yidhahdaa faacil man wjada alficla waa cidda falka samaysay ayaa faacil la yidhahda xagga luqada cid kastooo fal samaysaa waa faacil ayankan sidaasuu xagga luqada weeye xagga isilaaxa ayuu sheekhu inoo tacriifiyey wuxuu inoogu tacriifiyey inuu yahay faacilku awalan waa ismi awalan waa ismi halkan waxaan fahnay inuusan ficil iyo xaraf toona inaysan faacil noqon haddii aysan noqon maqsuudun bilafdihaa mid lafdigooda loo qasday haddaysan noqon faacil ma noqdaan xaraf iyo markaasi ficil toona marka alsmu almarfuucu ismigaas waa inuu rafcisan yahay halkan waxaan fahmaynaa hadduu ismigu jaran yahay ama nasbisan yahay inuusan markaasi faacil uusan noqon ayib axwaal gaara ah waa arki doonaaha almadkuuru qablahu ficluhu waa in laga horeysiiyaa ficilkiisa ficilkiisi waa in laga horeysiiyaa ficilkaasi laba shari buu leeyahay ficilka laga horeysiinayo ficil oo dhan maaha laba shari buu leeyahay ficilkaasi waa inuu taam yahay waa shari taam waa inuu yahay shardiga labaadna waa inuu yahay ficilkaasi mabniyun lilmacluum waa inuu yahay labadaa shari waa muhim labadaa shari waa muhim marka ficilka lagu qaydayo inuu yahay inuu taam yahay marka lagu qaydayo waxaa baxaya afcaashii naaqiska ahayd oo haddii kaaniya laga hormariyo iyo akhawaadkeedii haddii laga hormariyo afcaal muqaaraba haddii laga hormariyo afcaasha yani markaasi naaqiska ah ismigaasi faacil la ohan mayo ficil waa ka horey waa rafcisan yahay ficilna wuu ka horeeyaa laakiin faacil la ohan mayo ismi baa la ohanaya ismu kaana la ohanaya marka ficilka ka horeynaya waa inuu taam yahay waa shari taam waa inuu yahay waa shari shardiga labaad waxaa weeye ficilkaasi waa inuu yahay mabniyu lilmacluum mid faacil qaadanaya waa inuu yahay halkaasna waxaa ku baxaya ficilku hadduu muqayir siiqo noqdo ismigan ka dambeeya faacil maaha naaib faacil baa la yidhaahdaa naaibulfaacil ayaa la yidhahda marka labadaas shardi waa muhim in ficilka la raaciyo marka la leeyahay waa taamna afcaashii naaqiskayd ismigii marfuuco daba dhacayay ayaa meesha ku baxaysa oo faacil laguma sheege ismi baa la odhanaya ismu kaana ismu afcaal muqaaraba marka laleeyahay mabniyu lilmacluum waa inuu yahayna waxaa baxaya ficilkii haddii loo dhiso mabniyu lilmajhuul haddii laga dhigo ismiga rafcisanoo ka dambeeya faacil maahane waa naaib faacil marka almadkuuru qablahu ficluhu labadaa qeyd baa lagu daraya marka waa inuu ismi yahay waa inuu yahay ismiga mid rafcisan waa in ficil lagala hormaraa taam ah oo mabniyu lilmacluum ah aw maa huwa fii ta'wiili اlficli ama waa in lagala hormaraa wax markaasi tawiil ficli oo kale ah ficil macnihii wax wata waa in lagala hormaraa awsaaftiibuu ujeedaa awsaafti ayuu ujeedaa wax sidii ficilkii markaasi u camal falaya waa in markaa lagala hormaraa isagaa inoo soo wada tusaalayaasha isagaa inoo keeni doonaa alfaacilu faacilku huwa faacilku alismu ismu weeye almarfuucu la rafciyo almadkuuru lagu sheego qablahu hortii waxaa lagu sheegaa ficluhu ficilkiisii uu sameeyey aw maa shay baa lagu sheegaa huwa isaguba fii tawiili ficli ficil markaasi macnihiisa uu ku sugan yahay wa huwa faacilkii aclaa qismayn laba qaybood weeye daahirin waa mid daahir ah faacil daahira ah, wa mudmarin iyo faacil markaas damiir ah faaahiru daahirkii naxwu qaala allahu weyaan qaala rajulaani wey wa almucadiruuna wey yowma yaquumu nnaasu wey wa yowmaidin yafraxu lmu'minuuna wey qaala abuuhum weyaan halkan wuxuu inoo tilmaamaya sheekhu raximah faacilkii inuu markuu tacriifkiisa inoo sheegay ayaa wuxuu bilaabay inuu inoo sheego faacilkii iyo aqsaamtiisii ayib aqsaamtaasu inoo sheegay waa aqsaamtii macruufka ahayd oo saaxib alajrimiya uu sheegi jiray in faacilka laba loo qaybiyo labadaas maxay yihiin aahir waa magac caadi ah aahir waa magac caadi ah maa dalla calaa macnaahu bilaa qariina ayaa aahirka la yidhaahdaa shaygii loo dejiyey buu ku tusinayaa bilaa qariina ah. qariino iyo calaamad la socotaa ma ay jirto maa dalla calaa macnaahu macnihiisii ayuu ku tusinaya bilaa qariinata calaamad la'aan markaad khaalid tidhaahdo yani daatadii loo dejiyey ayuu ku tusinaya iyadoon wax qarina la raacinin ayib kaasi waa waa aahir weyaan damiirkuna waa cagsigiisa maa dalla calaa macnaahu biqariinati takalumin aw khiaabin aw eyba waa waxaa ku tusinaya wixii loo dejiyey laakiin wuxuu kugu tusinaya qariinada iyo calaamada takalumka ama khiaabka ama heybada ayuu markaas kugu tusinaya labadaas ayuu sheekhu inoogu qeybiyey aahirkii ayuu markaa tusaalayaal ka bixiyey maxaa yeele miaalka waxbaa lagu fahmaa bilmiaali yatadixu lmaqaal waxaa laguu sheego miaalkaad ku fahmaysaa tusaalayaal buu sheekhu siiyey qaala allaahu ismiga la tacriifinaya waa allah lafdigaas weeye allah awalan waa ismi albuu wataa waa marfuuc waa rafcsan yahay allaahu madkuuru qablahu ficluhu ficil baa laga horeysiiye oo qaala laga horeysiiyey ficilkaasi waa ficil taab ah naaqis maaha kaani akhawaadkeedii afcaal muqaaraba midna maaha ficilkuna muqayir siiqa maahana waa musaman weeyaan mabni lilmacluum weeyaano qiila iyo quula midna lama oran qaala marka allah wuxuu noqonayaa faacil markaan icraabayno qaala waa ficil maadi mabniyu cala alfatx laa maxalahu min alciraaq allahu faacilu qaala marfuucun calaamatu rafcihi damatun daahiratu cala aakhirihi liannahu ism mufrad qaala rajulaani qaala ficil maadi mabniyu cala alfath laa maxala min alcraab rajulaani faacilu qaala marfuucun wa calaamatu rafcihi alif niyaabatan can adama liannahu musanna wa jaaa almucadiruuna jaaa waa ficil maadi mabniyu cala alfath laa maxal lahu min alcraab almucadiruuna waa faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can adama liannahu jamcu mudakar asaalim yowma yaquumu nnaasu yowmadaasi waxay ku tacaluqaysaa waxaa weyaan aayadda ka horeysay alaa yadunu ulaaika anahum mabcuuuun mabcuuuun bay ku tacaluqaysaa in lasoo saarayo yowma maalin yaquumu waa ficil mudaaric marfuucun calaamatu rafcihi damatu aahiratu cala akhirihi annaasuna waa faacilkii yaquumu marfuucun calaamatu rafcihi damatu aahiratu cala akhirihi wa yowmaidin yafraxu lmuminuuna yowmaidin darafkaasi yafraxu buu ku tacaluqayaa yafraxu waa ficil mudaaric marfuucun wacalaamatu rafcihi damatu aahiratu cala akhirihi almuminuuna waa faacilu yafraxu marfuucu wacalaamatu rafci alwaaw niyaabata can adama liannahu jamcu mudakar asaalim qaala abuuhum qaala waa ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxalahu min alciraaq abuuhum waa faacilu marfuuc wacalaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can adama liannahu ism min asmaa ilhamsa abuu mudaaf humna mudaafun ilayhi marka intaa wuxuu inoogu tusaaleeyey faacilkii faacilkii ayuu inoogu tusaaleeyey mucrabaadkii qaybo ka mid ah allahu waa ismi mufrada rajulaani waa muanihi mucadiruuna jamc mudakr saalim naas waa ismu eh, jinsi ayib almuminuun waa jamc mudakr saalim kii hore sifu ahaa kana waa sifo ayaa laga jamciyey qaala abuhumna faacilku waa ismun asmaai alkhamsa weeyaan marka dhammaantood allah iyo rajulaan iyo almucadiruun iyo annaas iyo almuminuun iyo abuuhum intuba tacriifki waxay aqbalayaan faacilka dhammaantood waa ismi dhammaantood waa wada marfuuc dhammaantood ficil baa ka horeeya ficilka lagala hormarayna waa ficil aan naaqis ahayne markaasi taam ah ayib muqayr siiqana maahana waa ficil musama ayaa lagala hormaray wa huwa faacilkii calaad qismayn laba qaybood weeye aahir mid aahir iyo mudmarin damiir weeye faaahiru aahirkii naxw qaala allahu weeyaan qaala allahu qaala rajulaani weye wa jaءa almucadiruuna wey shaahidku waa allah iyo rajulaan wa jaءa almucadiruun shaahidku waa almucadiruun yowma yaquumu الnaas shaahidku waa annaas wa yowmaidin yafraxu اlmu'minuun shaahidku waa almu'minuun qaala abuuhum shaahidku waa abuuhum wlmudmaru kii damiirka ahaa naxwu qowlika weeye darabtu wadarabnaa ilaa aakhirihi ay intahi ilaa aakhirihi aakhirka gaarsii kamaa taqadama sida kusoo hormartay fii fasli mudmar fasalkii damaairta wladii midka fii tawiil ficli ficil markaasi tawiilkiisi macnihiisa wata naxwu aqaa'imun azaydaan oo kale weeye wa qowlihi tacaala oo kale weeye mukhtalifun alwaanuh halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah llah faacilka qaybtiisa labaad waxaa weeyaan waa damiir ama magacuyaal weyaan waa damiir ama magacuyaal weeyaan wuxuu inoogu tusaaleeyey laba tusaale darabtu iyo darabna waa damiirkii aan ku marnay baabu damaa'ir waxaan soo aragnay baabu damaa'ir markaan soo maraynay damiirka in markaasi mutasil iyo munfasil loo qaybiyo kiisa mutasilkaana in saddex loo qaybiyo damiir rafc damiir nasb damiiru jar kaa marka damiir rafcaha ah faacilna wuu noqon kara faacilna waa noqon karaa marka halkan sheekh laba ka mid uu noo sheegay darabtu iyo darabna tobankii kalena waa la mid darabta darabti darabtumaa darabtum darabtunna daraba huwa ah darabat hiya darabaa oo alifkaas ah darabuu wowga ah darabna oo nuunkii ah marka labiyo tobankiiba faacilkii markaasi mutasilka ahaa waxay noqonayaan waxay noqonayaan faacil bay wada noqonayaan damiirkii mutasilka ahaa waxaa la mida kuwii kale adribu oo ana ay ku qarsoon tahay nadribu oo naxnu tadribu oo anta ah tadribiina oo ya-daas ah waa damiir rafco weeyaan dhammaan waa wada faacil waa damiir faacila weeye marka isaga wuxuu qaybsamayaa marna wuxuu noqon karaa muttasil munfasilna wuu noqon karaa munfasilna wuu noqon karaa maa qaama ilaa ana maa qaama ilaa naxnu waa munfasil ilaa baa udhaxaysa maa qaama ilaa nanu maa qaama ilaa anta qaama ficilkaasi faacilkiisu waa ana maa qaama ilaa ana ilaa ana anaasa faacilkii ah maa qaama ilaa ana maa qaama ilaa naxnu naxnu waa faacilkii ah maa qaama ilaa anta antadaasa faacilkii ah ilaa antuma antuma faacilkii ah maa qaama ilaa antum marka wuxuu noqonaya damiirkii kiisi munfasilka ahaa iyo kiisi mutasilka ahaaba yani markaas wuxuu noqonayaa faacil kadib sheekhu labu inooga sheegay laakiin kuwa kale aan sheegnayna waa la mid oo dhammaantood waa faacil weeye intaa markuu tilmaamay ayaa wuxuu usuu gudbay ficilka waxaa lagala hormaraa faacilka ficil baa lagala hormaraa waxaa la mid a ah hadii lagala hormaro wax macnaa ficil wata isag waa lamid oo ismigii tacriifkaa laga helay alsmu almarfuucu almadkuuru qablahu maa huwa fii tawiili اficli ismi la rafciyey oo hortiisa lagu sheegay shay macno ficil wata asna faacil buu noqonaya haddii aan lagala hormarin ficil laakiin lagala hormaro wax macno ficil wata asna faacil saalix buu u yahay ayib tusaal waxaa weyaan aqaaimu azaydaan way tusaaluhu aqaa'imu azaydaan aqaa'imun markaan icraabin waxaan lena aqaa'imun alhamzatu lilistifhaam aqaa'imun alhamzatu lilistifhaam qaa'imun mubtada marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu calaa aakhirihi azaydaani faacilun azaydaani faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi allif niyaabatan can adama liannahu muhana qaaimu azaydaan marka azaydaan waa faacilu qaaim faacilkiisi wey mubtadaha ayaa waxaa loo qaybiyaa mubtade qaata khabar iyo mubtade faacil qaata kani marka wuxuu noqonaya mubtadihii faacilka qaadanaya mubtada waxaa loo qaybiya mubtade faacil qaata zaydun qaaimun muxamedun jaalisun caliyun khaarijun dhammaan waa mubtade qaatay khabar waa qayb qayb yani ma qaato kabar ma qaate faacil buu qaataa oo mubtada waxaa la yihahda mubtadaun marfuucun sadda masada alkhabar mubtadaun lahu marfuucun sadda masada alkhabar waa mubtade ism marfuuca qaadanaya ismigaa marfuucu qaadanayo booskii khabarka ayuu buuxinaya waa waigii ismigii faacil ismigii mafcuul asaguna faacil buu qaadanaya waa ismigii faacil haddii lagala hormaro istifhaam ama nafyi lagala hormaro istifhaam ama nafyi lagala hormaro wuxuu qaadanayaa faacil buu qaadanayaa marka markuu ku leeyahay waa fii tawiili ficli aqaa'imu waxay taallaa booskii ayaquumu zaydaan booskii yaquumu bay taallaa marka qaa'im iyo yaquumu waa isku macne qaaimu waa mid taagan yaquumu macnada muxuu noqonayaa yaquumu waa kii taagna yaquumu camrun camar mid taagan wey aqaa'imun azaydaani ama ayaquumu azaydaani labada zayd miyay taagan yihiin iyo aqaa'imun azaydaani labadii zayd miyay taagan yihiin marka eh, fii tawiil ficl wuxuu ugu sheegayaa macno ficil ayuu wataa sidii ficilkiina wuu u camal falayaa marka waxaa loo yaqaanaa maa huwa fii tawiili اlficli waxaa la mid ah akaatibaani alcamraan labadii camar waxbay qorayaan waxay ka dhigan tahay ayaktub alcamraan labadii camar wax miyay qorayaan marka ficilkii buu la mid yahay waxaa la mida ah mukhtalifu alwaanuhu aayaddu inoogu tusaaleeyey mukhtalifu alwaanuhu mukhtalifku wuxuu noqonayaa waa ism faacil waana mubtada muaharah wa min annaasi yani markaasi ayuu wuxuu yahay khabarka muqadamkaa ayuu mubtada muahar u yahay marka mukhtalif wuxuu noqonayaa waa mubtade yacmalu camal alficli yarfacu alfaacil sidii ficilkiibu u camal falaya faacil buu rafcisanaya alwaanuhu waa faacilkiisi alwaanu waa faacil mukhtalif marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun aahiratu cala aakhiri alwaan mudaaf huna mudaafun ilayh marka alwaanka faacilkaasi ficil kama horeeyo tacriifka inta kale wuu aqbalaya awala waa ismi waxbaa loo idaafeeyey waa ismi waa marfuuc almadkuuru qablahu hortiisa waxaa lagu sheegay maa huwa fii ta'wiili lficil ficil sheegin lakiin waxaa lagu sheegay wax macna ficil wata oo muxuu yahay mukhtalif mukhtalif waxay la macno tahay yakhtalifu yakhtalifu alwaanuhu iyo mukhtalifu alwaanuhu waa isla meeshii ismi iyo ha noqdaan ha kala noqdaan ismi iyo ficil laakiin macnuhu waa isku mid weeyaan marka kaasna wuxuu noqonayaa faacil ayuu noqonayaa marka faacilkii ficil baa rafcinaya ku camal falaya ama shay macno ficil wata ayaa markaasi ku camal falaya wlmudmaru damiirkii naxwi qowlika darabtu weeye wa labadaa mutakalimkii bay ahaayeen darabta iyo darabti iyo darabtumaa iyo darabtum iyo darabtunana waa mukhaaabkii daraba oo huwa ah iyo darabat oo hiya ah daraba oo alifkii ah darab wowgii iyo darabnana waa aaibkii ilaa aakirihi intahi ilaa aakhirihi ku dhammee ilaa aakhirka kamaa taqadama sidii kusoo hormartay fii fasli mudmar wladii midka fii tawiili ficli ficil macnihiisa wata naxw aqaaimun azaydan weeye tusaal naxw aqaa'imun azaydan weeye qaaimkaas waa mubtada zaydaanna waa faacilkiisii faacil buu ka dhigtay wa qowlihi tacaala weeye mukhtalifun alwaanuhu mukhtalif waa mubtada alwaanuhuna waa faacilkiisii walilfaacili faacilkii waxaa u sugnaaday axkaamun axkaam baa u sugnaatay minha waxaa ka mid axkaamtii anahu faacilku laa yajuusu ma banaana xadfuhu in la xadfo liannahu cumdatun waa tiir fain dahara fi lafdi lafdiga hadduu ka muuqdo lafdiga hadduu ka muuqdo dhawaqa naxu qaama zaydun weeyaane wa zaydaani qaamaa weeyaane fadaaka ay fadaaka waadixunkaasi waa cadih wailaa ay ilaa yadhar fi lafdi lafdiga hadduu ka muuqan waayo fa huwa damiirun mustatirun waa damiir qarsoon naxu zaydun qaama oo kale weeyaane markuu inoo soo sheegay sheekhu raximah llah tacriifka faacilka soo aqsaamtii faacilka inoo soo sheegay hadda wuxuu inoo sheegayaa axkaamtii faacilka axkaamtiisi axkaamta uu leeyahay faacilku ayuu markaa inoo sheegayaa sheikhu axkaamta faacilku leeyahay shan ka mida ayuu sheekhu tilmaamay shan ka mida ayuu sheegi doonaa laakiin ilaa sagaal ayaa la gaarsiiyaa markaan shanta aragno ayaan arki doonaa waxa uu ka tegey sheikhu inta uu ka tegay wuxuu ka bilaabay axkaamtii faacilku uu lahaa annahu laa yajuusu xadfuhu lama xadfi karo faacil lama xadfo sababtu maxay tahay liannahu maca alficli ka juz kalimatin laa yastagnii biixdaahumaa can اlukhraa yacni marka la eego faacilka iyo ficilku say isu yihiin waa kelmad ajzaadeed oo kale qaama haddii qaafka la tuuro meesha maxaa soo haraya alif imin baa soo haray soo ma am ba iska noqonaysaa a ma ba iska noqonaysaa wax macnaha kama soo baxayo haddaba ficilkii iyo faacilkii marka la eego waxay isla yihiin ka juz-ay kelimatin kelimad labada juz oo kale weeyaan marka maadaama aysan kelmaddu ka maarmi karin ajzadeeda wax ka mid ah saasoo kale faacilkiina kama maarmi karto liannahu maca alficli ka juz-ay kelimatin laa yastagni biixdaahuma can alukra yani laba kelmadood oo aan kala maarmaynin weeyaan laba kelmadood aan kala maarmaynin weeyaan maadaama sidaa uu ficilku faacilka ugu baahan yahay lama xadfi karo faacilkii way jiraan mawaadic culimadu ay tilmaamaan oo faacilkii la xadfo dhowr mawduuc waxaa ka mid a ficilka mabniyu lilmajhuulka ah ficilka mabniyu lilmajhuulka ah, ah faacilkiisa waa xadfan yahay faacilkii marka la xadfay waxyaalo kale oon faacilkii asaalatan faacil aan ahayn ayaa booskii faacilka buuxinaya marka ilaa sagaal mawduc ayaa la xadfaa yani markaasi faacilka ficilka waxaa ka mid a ah, yani markaasi ficilka mabniyu lilmajhuulka ah marka la yidhah duriba zaydun hadii la duriba zaydun zaydkani faacilkii dhabtaa maaha asalku wuxuu ahaa daraba camrun zaydan ayuu ahaa daraba camrun zaydan ayuu ahaa camar oo faacila meesha laga saaro laga xadfay booska haddaba maxaa buuxiyey mafcuulkii ayaa booskii faacilka yimid yanuuru mafcuulu bihi can faacilin mafcuulkuna faacilku ka naaib noqdaa booskii faacilka ayuu buuxiyey asaalatan ficilkani faacilkiisu waa xadfan yahay oo meesha waa ka maqan yahay waxaa ka mid a ficilka mustanaha mufaraa waan arki doonaa almuhim mawaadic ka mida ah waa la xadfaa waa amaakin mucayana waila asalku waxaa weeyaan ficil haddii la sheego faacilkiisana in la sheegaa asal ah marka lama xadfi karo liannahu cumda waa tiir faacilkii haddii jumladii laga saaro jumladii waxbaa ka maqan tiir baa maqan jumladii oo jumladu hadday tahay jumla ficliyana ficil iyo faacil bay ku taagantahay ama ficil iyo nafaacil bay ku taagantahay hadday ismiye tahayna maxay ku taagan tahay mabtadii khabar ama mubtada iyo faacilkiisii ayay ku taaganta xukunka koowaad uu leeha wey laa yajuusu xadfuhu kadib sheekh wuxuu tilmaamay haddii meesha uu ka muuqdo isagoo daahir ah hadduu ka muuqdo sida tusaalayaal sheekhuuna siiyey qaama zaydun zaydka waa faacilkii azaydaani qaama qaama zaydun nusa qaar markay qorayaan qaama zaydaan oo markaas meesha zayd waxay ka dhigayaan musanay ka dhigayaan haddii uu muuqdo faacilkii sida qaama zaydun zaydkaasoo kale ama qaama zaydani kii la yidhaahdaba faacilkii waa ismigaa muuqdo wey waa zaydun ama zaydaanka muuqdo weeyaan waxaa la mid a ah, haddii uu yahay damiir baaris ah sida azaydaani qaamaa azaydaani waa mubtade marfuucun wacalaamatu rafci alif niyaabatan can adama liannahu musanaa qaama ficil maadi mabniyu cala alfath mabniyu cala alfatxi laa maxala min icraab odhan maysid alifkaa faacilka marka aliftaasi waa faacil jumladaa marka ficilka iyo faacilkaa fii maxali rafcin khabaru lmubtada meel kastood ku aragto ficil maadi haska ohan mabniyu cal fat laa maxalahu min acraab haska ohan huwi yani meesha uu dhacayo marna maxalku icraab ku yeelanaya ficilkii maadi marna kuma yeelanayo hadda mawdican oo kale maxal buu icraab ku leeyahy maxaa yeele jumladaasi min alficli ficilka maadi oo qaamo ah iyo wlfaacili oo alifka ah fii maxali rafcin khabarun mubtada marka saasoo kale faacilkii mid muuqduu noqonaya muuqashada uu muuqanayo ismi daahira ha noqdo ama damiir baarisa ha noqdo kaas waa waadix sidaa hadduu u muuqdo kaa muuqdaa faacilkii ah hadduu muuqan waayo waa damiir mustatir oo qarsoon waa magacuyaal qarsoon wey tusaalihiisuna muxuu yahay waa zaydun qaama zaydun waa mubtade qaama waa ficil maadi faacilkaas waa damiiroo huwa zayd u noqonaya waljumlatu min alficli waalfaacili fii maxali rafcin khabar mubtada ayna shaahid marka shaahidku xaggee shaahid waxa weeye qaama faacil inoogama muuqdo faacil daahir inoogama muuqdo idan maxaan odhanaynaa mar hadduu ka muuqan waayo faacil daahir ah waxaan leenahay faacilkii waa damiir mustatir ah oo ficilka ku qarsoon waa damiir mustatira ah oo ficilka ku qarsoon weeyaan walilfaacili faacilka waxaa u akaamun axkaam baa usugnaatay minha waxaa ka mid ah anahu faacilku laa yajuusu ma banaana xadfuhu ila xadfu ma banaana maxaa yeele anahu cumda waa cumdo waxaa cagsi ku ah waxyaalaha loo yaqaano fadlada alfadla yajuusu xadfuhaa wa xadfa fadlati in lam yadir ka xadfi maa siiqa jawaaban aw xusir yani wixii fadlaa isagu waa la iska xadfi karaa haddii markaa wax dhib usan ka imaanayn laakiin cumdo hadduu shaygu yahay lama xadfi karo liannahu cumdatun cumdo wey fain dahara faacilkii hadduu muuqdo fi lafdi dhawaqa hadduu ka muuqdo naxwu qaama zaydun weeyaane wazaydaani qaamaa weeyaane fadaaka waadixun daaka mabtudo weeyaan waadixunna waa khabarka loo soo qadaray kaasi waa iska cadyahay mar hadduu kuu muuqdo wailaa ay ilaa yadhar hadduu muuqan waayo ilaa yadhar lafdiga hadduu ka muuqan waayo lagu dhawaaqi waayo fa huwa faacilkii damiirun damiir weeye damiirkaasoo mustatirun qarsoon naxwu zaydun qaama weeyaan shaahidku waxa weye qaama damiir baa ku asturan faacilki waa inoo muuqan waaye qaama markaan eegnay wax faaciloo inooga muuqdo ma jiro mar hadduu muuqan waayo waxaan leenaha waa damiir mustatira taqdiiruhu huwa yacuudu calaa zayd jumladuna waa khabarkii zayd weeyaan wa minha waxaa ka mid ah axkaamta faacilka annahu faacil laa yajuusu ma banaana taqdiimu horumarinta laga horumarinayo cala alficli fain wujida haddii la helo maa shay haddii la helo aahiruhu aahir muuqaalkiisu annahu faacilun uu yahay faacilkaasoo muqadamun la hormariyey wajiba waxaa waajibaya taqdiiru faacili faacilkii in la qadaro damiiran xaalu damiir yahay damiirkaasoo mustatiran qarsoon wayakuunu wuxuu noqonayaa almuqadamu ka la hormariyey imaa mubtadaan mubtade naxu zaydun qaama weeyaan wa imaa faacilan faacil buu noqonayaa faacilkaasoo yurfacu la rafcinaya bificli maxduufin ficil markaa meesha ka maqan naxw in axadu min almushrikiina istajaaraka weeye lianna adaata shari adawaatu shardigu laa tadkhulu ma gasho cala almubtadai mubtada ma gasho halkan sheekh wuxuu noo tilmaamayaa xukumka labaad oo faacilka uu leeyahay xukumkaas muxuu yahay xukumkaas waxaa weeye alfaacilu laa yataqadam calaa ficlihi ficilkiisii ama calaa marfuucihi marfuuciisa kama soo hormaro kii rafcinayey haddaba haddii aan aragno ismi marfuuca oo haddana ficilkii ka soo hormaray isla markaasna ficilka ka soo hormaray maxaa la yeelaya ficilkii ismi daahiroo ka soo hormaray baad aragtay maxaa la yeelaya wuxuu sheekhu inoo tilmaamay xaalka noocaasoo kale ah haddii ismigii daahirka ficilkiiba lagala hormaray ismiga mutaqadimka ficilkan meesha yaal faacilba ooma ahan faacilba ooma ahan maxaa haddaba faacil u noqonaya ficilkii ficilka meesha yaalla ilaa ficilku faacil kama maarmee maxaa markaas faacil looga dhigaya faacil waxaa looga dhigaya damiir mustatir ah damiir mustatir ah ayaa looga dhigayaa faacil kaa hormarayna maxaa la icraabayaa kaa hormarayna laba mid buu noqonaya laba mid ayuu noqonayaa ima waa mubtade sida miaalkada aan soo maraynay oo kale zaydun qaama zaydkii qaamu ka hormaray sidii la yaqaani waxay ahayd qaama zaydun baa la yaqaanay qaama zaydun baa la yaqaanay zaydkii la yaqaanin agga damba dhaco maanta xagga horuba dhacayba zaydun qaama maxaa la ohanaya markaas waxaa la ohanayaa ismiga mutaqadimkaa maanta waxaa la ohanaya waa mubtade laba shay mid baa ku banaan laakiin mawdican oo kale wuxuu noqonaya mubtadu noqonayaa ficilka qaamana damiir baa loo asturaya oo faacil looga dhigaya jumladaas qaamo iyo damiir ku asturanna waa jumla khabariya fii maxali rafcin waa jumlo khabar dhacday fii maxal rafcin bay taallaa ayb taas waa weji ugu tawjiihinaya ismiga mutaqadimka waxaa kaloo la ohanaya faacilba wuxuu noqonayaa ficil meesha ka xadfan ficil meesha ka xadfan ayuu faacil u noqonaya miaalku waxa weeye wain axadu min almushrikiina stajaaraka wey in axadu min almushrikiina stajaaraka axadkaas waa ismi marfuuca oo ka soo hormaray ficilkii oo ah istajaaraka carabi ahaan waxay noqon laha in la yidhaahdo wain istajaaraka axadu saasaa la doonaya carabi ahaan wain istajaaraka axadun oo ismiga axad ah ficilkiisiyo istajaaraka in lagala hormaray ahayd lagalama hormarina axadkiibaaba xagga hore dhacayba xagga hore ayuu dhacay maxaa la ohanayaa marka waxaa la ohanayaa axadkani waa faacil waa sax shuruudii faacilka waa laga hayaa ama tacriifkii faacilku wuu aqbalaya ayib laakiin ficil baa loo soo qadaraya ficilkiisaa meesha ka maqan ficilkiis ayaa meesha ka xadfan oo muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa ficil ficilkaa xagga dambe dhacay la mid ah ayaa loo soo qadaraya oo maxaa la odhanaya wain istajaaraka axadu min almushrikiina istajaaraka marka waxay noqonayaan istijaarakadan meesha lagu sheegay waxa la ohanaya waa mufasir waa fasire kan meesha ka maqanna waa mufasar waa waa la fasire waa kii markaasi la fasirayey idan ficil marka kan oo kale ah ayaa loo soo qadaraya ficilkaas ayaa markaas wuxuu noqonayaa faacil ayuu wuxuu ka dhiganayaa axadun ayuu faacil ka dhiganayaa maxaa loo sheegi waayey ficilkaas maxaa loo sheegi waay loo ohan waayey wain axadun min almushrikiin wain istajaaraka axadun min almushrikiin istajaaraka waxaa loo ohan waayey yani mucawad iyo mucawadu canhu bay kala yihiin ama mufasir iyo mufasar bay yihiin mufasirku waa kii wax fasirayey waa istijaara dambe ka meesha ka maqanna waa lafasirihi idan waxaan la ogolayn in meel isugu keeno lafasire iyo fasire in meel isugu keeno ayaan la ogolayn maadaama arrinka aan la ogolayn yani waxay noqonaysaa in kaa hore lafasiraha in la xadfo mar haddii mufasirkii meesha u yaallo lafasirihii waa in la xadfaa haddii aan idhaahno waa mubtade maxaa diidaya sida kii hore oo kale zaydun qaama ka haddaan dhahno waa mubtade oo axadun mubtade weeyaan istajaaraka jumladaasna waa khabarkii maxaa diidaya waxaa diidaya adawaadkan inta inta shardiyada ka horeysa laa tadkhulu cala asmaa lanna hadda xaqiiqatan marka la eego ismigan axadun kuma jirto maxay ku jirtaa ficilka meesha ka xadfan oo ah la soo qadaraya carabi ahaan wain istajaaraka ficilkaas ayay ku jirta xaqiiqatan soo wad maa marka in laga dhigo mubtade jumlada dambena khabar looga dhigo waxaa diidaya adawaadkan intan shariyada iyo kuwa lamidkaa ayaa waxaan la ogolayn inay asmaa galaan lama ogola waa inay afcaal ku xigaan wa adawaatu jasmihi adawaatu ljasmina de waxay jasminayaan ficil bay jasminayaan ficil baa la jasmiya ismi lama jasmiyo xarafna lama jasmiyo marka ficilka lafdigaa laga jasmiyaa ama waxaa laga jasmiyaa maxalka soo waadix maa lafdiga ama maxalka laga jasmiyaa idan intani ficilkii ay gelaysa ayaa meesha ka maqan axaduna markaasi mubtade ma aqbali karo sheekha baraarj wuxuu lana adaata shari laa tadkhulu cala almubtada adawaatu shardiga in iyo kuwa la midkaa mubtade ma galaan idan wuxuu mutacayin u noqonayaa axadun inuu yahay faacil faacilun lish yufaaciluu yahay lificlin maxduuf ficilkaasi muxuu noqonayaa haddii la qadaro istijaaraka oo ka dambaa fasiraya marka khulaasadu waxay noqonaysaa ismi haddii laga soo hormariyo ficilkii u muuqanaya daahirahaan inuu faacil yahay ismiga mutaqadimkaa laba mid ayuunbuu noqonayaa in la yidhahdo waa mubtade jumlada ka dambaysa ficil ka dambeyna faacilkiisu waa damiir jumladaasna waa khabarkii iyo in la yidhaahdo maya waa faacil ficilkan ka dambeeya faacil oo maahana ficil meesha ka xadfan ayuu faacil u yahay sidaasi waa madhabka mashhuurka madhab albasriyin weye madhab kalaa jiro odhanaya faacilka waa lasoo horumarin karaa yajuusu madhab alkuufiyin waxay leeyihiin faacilku yajuusu taqdiimuhu in lasoo hormariyo way bannaanta oo minha waxaa ka mid a ah axkaamti faacilka anahu faacilku laa yajuusu ma banaana taqdiimuhu in lagala hormaro cala alficli ficilkii fain wujida haddii la helo maa shay haddii la helo daahiruhu muuqaalkiisu uu yahay anahu faacilun faacil faacilkaasoo muqadamun lasoo hormariyey wajaba waxaa waajibaya taqdiiru faacili faacilka in la qadaro maxaa la qadaraya damiiran xaalu damiirya damiirkaasoo mustatiran qarsoon wayakuunu wuxuu noqonayaa almuqadamu ka la soo hormariyey wuxuu mubtade naxu zaydun qaama oo zaydka waa mubtado weeyaan jumlada dambena waa khabarki waimaa faacilan inuu noqdo faacil faacilkaasoo eh, yurfacu la rafcinayo bificlin maxduufin ficil xadfan lagu rafcinayo ama faacilkaasoo bificlin usugnaaday faacil ficil usugnaaday ficilkaasoo maxduufin la xadfay naxu wain axadu min almushrikiina istajaaraka wey lianna adaata shari adawaatu shardigu laa tadkhulu ma gasho calى اlmubtada iyo mubtada ma gasho bimacnaa haddii aan ohan lahay axad waa mubtade adawaadkaas ayaa waxaysan gelaynin markaasi mubtade ma gasha waxay gelaysaa ficil bay gelaysaa idan ficilkay gelaysa meesha in muuqdo waa xadfan yahay baa lagu ohanaya qur-aanka waxba kama xadfanan lakin carabi ahaan iyo tarkiib ahaan ayaa markaasi loo jeedaa qaala almualifu raximah allahu tacaala wa waxaa ka mid axkaamtii ana ficlahu ficilkiisu yuwaxadu waa la keliyeynayaa مع taniyatihi faacilkii oo muanaa maceeda wa jamcihi wa maca jamcihi faacilkii oo jamca kamaa yuwaxadu sida loo keliyeynayo ficilka maca ifraadihi faacilkii oo mufrad ah fataquulu waxaad odhanaysaa qaama azaydaan faacilki waa zaydaan wa qaama azayduun kamaa taquulu saad odhanaysa qaama zaydun qaala allahu rajulaan waa faacilkii wa jaaa almucadiruuna mucadiruuna waa faacilkii wa qaala aalimuuna aalimuuna waa faacilkii wa qaala niswatun niswatun waa faacilkii wa min alcarabi carabta waxaa ka mid a man qolaa ka mid ah yulxiqu haleeshiisa alficla ficilkii calaamat tahniya calaamad laba qof tusinaysa waljamci wa calaamat aljamci iyo calaamad jamac tusinaysa ida kaana alfaacilu hadduu yahay faacilku muhanan muane iyo laba haduu yahay aw majmuucan ama jamc haduu yahay fataquulu waxaad ohanaysaa qaamaa azaydaan wa qaamuu azayduun wa qumna alhindaatu watusama waxaa lagu magacaabaa luqata akaluuni lbaraakiid luqadaasaa la yidhaahdaa magacaasay leedahay lianna haada lafda lafdigani sumica waa la maqlay min bacdihim qaar ka mida ayaga ayaa markaa laga maqlay wa minhu waxaa ka mid alxadiid yatacaaqabuuna a wasaxiixu qowlka saxda waxaa weeye ana alalifa alifta iyo walwaawowga iyo wanuuna nuunku axrufun waa xuruuf daalatun tusinaysa cala taniyati faacilku inuu musanaya waljamci faacilku inuu jamc yahy wa ana alfaacila faacilkuna maa bacdaha waxaa ka dambeeya weeyaan halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu raximah ullah oo weli uu sii wadaa axkaamtii faacilku uu lahaa ayuu weli sii wadaa halkan wuxuu inoo sheegayaa waxaa ka mid a faacilka axkaamtiisa faacilku hadduu noqdo muane ama uu noqdo jamac in ficilku ifraad loo laazimayo oo mufrad uu ahaanayo faacilkii oo muana ama faacilkii oo jamaca ah, in ficilkii loo laazimayo ifraad tusaalu sheekuna siiyey faacilkii oo muana oo la ifraadiyey faacilkii oo jamaca ah oo ficilkii la ifraadiyey miaalku waxaa weeyaan qaama azaydaan azaydaan waa faacilkii waana muane ficilki waxaa laga dhigay mufrad qaama waa la tawxiidiyey qaama azaydaan waa faacilkii waa muane idoo faacilkii muane uu yahay ficilkii waxba lagama bedelin qaama sidiisi baa loo daayay markuu faacilku ahaa mufrad siduu ahaabaa loo daayay qaama azaydaan faacilki hadduu jamc noqday ficilki waxba lagama bedelin qaama azayduun qaama azayduun marka waxaa isku mid noqonaya faacilkii oo mufrad ah iyo faacilkii oo muana ah iyo faacilkii oo jamac ah intuba ficilkoodu waa isku mid intuba ficilkoodii waa isku mid waxba lagama bedelay qaama zaydun waa qaamadii wey zaydna waa faacil waa mufrad qaama azaydaan faacilkii muana ah faacilkii muana zaydaan ah ficilkii waa mufrad waa qaama qaama zaydun faacilkii oo jamac ah ficilkii waa mufrad waa qaama tusaalayaal bayna siiyey qur-aanka ah qaala rajulaani rajulaan waa faacilkii waa muane ficilkiina waxaa loo laasimay siduu ahaa markuu faacilka mufrad ka dhiganayay qaala wa jaaa almucadiruun almucadiruun waa faacilkii waana jamac ficilka waxba lagama bedelin wa jaaa jaaadii weeye wa qaala aalimuuna waa la mid jamc mudakar saalim ayuu noqday faacilkii ficilkiina waa sidiisii oo waa qaala wa qaala niswatun niswatun oo jamac dumar ah ayaa faacilkii laga dhigay ficilkii waa sidiisiio waa qaala xukunkani muxuu noqonayaa xukumkani wuxuu noqonayaa faacilku ama mufrad ha ahaado ama muano ha ahaado ama jamc ha ahaado ficilku tawxiid ayuu laasimayaa waxba lagama bedelaya ficilkii sida markaa miaaladaas ay noo cadaynayaan intaa markuu tilmaamay sheekhu wuxuu kaloo sheegay inay jiraan carabta qolo ka mid ah oo ficilkii haleeshiinaya marba wuxuu faacil ka dhigto wax tusinaya oo haddii ficilkii hadduu faacil ka dhigto muani ficilkii waxay ku darayaan calaamatu taniya hadduu faacil ka dhigto ficilkii jamacna ficilkii waxay ku darayaan calaamad tusinaysa faacilku inuu jamac yahay jamacaasi hadduu yahay dumarna calaamad tusinaysa inuu faacilku jamac dumar yahay haddii uu faacilku yahay jamac ragga calaamo tusinaysa inuu faacilku jamac raga yahay ayaa markaasi lala xiriirinaya wuxuu noogu miaaliyey qaamaa azaydaan qaamuu azaydun qumna alhindaatu azaydaan waa faacilkii ficilkii qaamo ahaa markii hore laguma dayna maanta alifu taniya ayaa markaa laga dambeysiyey qaama alifkaasi wuxuu tusinayaa inuu faacilku muana yahay oo uu yahay الزaydاn inuu faacilki maanta muan yahay ayay alftaa tusanaysaa qaama الزaydاn زaydاn faacilkii maanta waa muan ficilkii waxaa lagu lamaaneeyey alif tusinaysa faacilku inuu muan yahay qaamuu الزaydun faacilku waa زayduun ficilkii waxaa lala xiriiriyey wowgaas oo tusinaya faacilku inuu jamac yahay qumna alhindaatu alhindaatu waa faacilkii ficilkii waxaa lagu lamaaneeyey yani markaa nuunkaas oo tusinaya faacilku inuu yahay jamac dumar ah luqadaas waxaa loo yaqaana luqatu akaluuni lbaraakiif ayaa loo yaqaana yani qolada nin ka mid ah ayaa markaa xayawaankaasi barquuska la yidhaahdo ayaa markaasi habeenkiibuu qaniinay markaasa wuxuu yihi akaluuni lbaraakiif asalku waxa inuu yidhaahdo akalatni lbarquusu akalatnii albarquusu barquusna badiisa imaam suyuuti waxaa laga soo wariyay inuu yihi waa mualasulba barquus iyo birquus iyo burquus saddexdaaba inay ku bannaan yihiin bada ayaa markaasi laga soo wariyey marka meeshuu odhan lahaa akalatnii albaraakiisu ayaa wuxuu yihi akaluunii sheekha lefaaki wuxuu odhanayaa lafdigaasi laba shaadnimaa ku sugan laba shuduud ayaa lafdigaa ku sugan maxay labadaa shuduud midda koowaad waxa weeyaan in yani calaamadaas wowga ah ficilka lala xiriiriyey calaamad tusinaysa faacilku inuu jamac yahay in ficilkii lala xiriiriyey akaluu ayadoo lasku tusinaya faacilku inuu jamac yahay dhankaasi waa shaadnimo ka labaadna waxaa weeyaan wowgaas oo jamac raga lagu yaqaanay markuu faacilku jamac raga noqdo lagu yaqaanay ayaa maanta waxaa lala xiriiriyey ficilkii oo faacilkiisu uu yahay xayawaan maalayacqila ayaa waxaa lala xiriiriyey wawdii ku dhici jirtay caaqilka ku dhici jirtay ayaa loo isticmaalay marka labada dhinacba shuduud ayaa kaga sugan qolada luqada isticmaasha waa markaasi reer ayi reer ayi weeyaan kadalika qolo la yihahdo asdu shanua asdu shanua la yidhaahdo iyo banulxaari saddexdaa qolo ayaa markaa laga sheegay inay sidaa u isticmaalaan kadib sheekh wuxuu tilmaamay waxaa la mida ah luqadaas luqadaa waxaa ku yimid xadiidka yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu bileyl wa malaaikatu binnahaar marka miaalka akaluun ilbaraakiiu waxaa ku sugan albaraakiis oo jamca jamcu burguus ah oo jamaca faacilkiio jamca ayaa ficilkiisii waxaa lagu lamaaneeyey calaamatu jamcin oo ah haddii lagu soconayo luqada saxiixa waxaa la odhan lahaa akalatni lbaraakiiu akalatnii albaraakiiu akalatnii albaraakiiu baa la ohan lahaa maadaama faacilkii uu jamc noqday ayaa ficilkii waxaa lagu daray waaw ljamaaca ayaa lagu daray waxaa la mida luqadaas xadiidka yatacaaqabuuna fiikum malaaikaة bاleyl wa malaaikaة bالnahaar waa xadiis markaasi fii saxiix اbukhaari wa muslim ku sugan min xadiidi abi hurayra shaahidku waxa weeye yatacaaqabuuna fiikum malaaikatun haddii lagu soconayo luqadii asalka waxay noqona in la yidhaahdo yatacaaqabu fiikum malaaikatun yatacaaqabu oo ficilkii calaamada laga reebo wowgaas sida qaama zaydun loo odhanayey ama qaama zayduuna loo odhanayey in la yidhahdo yatacaaqabu wowgaa laga reeba iyo nunkaas yatacaaqabu fiikum malaaikatun lanna malaaikatun maxay tahay waa faacilkii malaaikatunna waa jamac waa jamcu malak malakun malaaika waa jamac wey maadaama faacilkii jamacu noqday ficilkii waxaa lagu daray calaamad tusinaysa inuu faacilku jamac yahay oo maxay tahay waa wowgaas wey yatacaaqabuuna wowgaas weyaan marka luqatu yatacaaqabuuna ibnu maalik baa sidaa isticmaala luqatu yatacaaqabuuna ayuu isagu yaqaanaa laakiin sida mashhuurka waxay yidhahdaan luqatu akaluuni lbaraakiif miaalkaas ayaa laga maqlay qaar ka mid ah qolada markaa luqadaa isticmaasha markaasaa lafdigii laga maqlay baa loo bixiyey luqatu akalulbaraakiif baa lyii lakiin nimankaa isticmaala waa nimankaan tilmaanay yani markaa banulxaari iyo ayi qolada la yihaahdo iyo asdu shanuu'a ayaa markaa isticmaala inay calaamadii faacilku markuu musano noqdo ama jamac noqdo ficilka waxay ku darayaan calaamo tusinaysa faacilku inuu yahay jamac ama faacilku inuu yahay musani intaas sheekhu markuu tilmaamay wuxuu kaloo sheegay xuruuftan alifkan iyo wowgan iyo nuunkan ficilka lagu darayo waa xuruuf alifkan laleeyahay qaamaa azaydaani zaydaan garanay waa faacilkii qaamaa alifkaas muxuu yahay alifkaas iyo qaamuu azayduuna zayduun waa faacilkii wowgani muxuu yahay iyo qumna alhindaatu saddexdaa xaraf alifka wowga iyo nuunka waa xuruuf tusinaysa inuu faacilku yahay muane marka ficilka alif lagu daro iyo inuu jamac yahay faacilku marka ficilka wow lagu daro iyo inuu faacilku yahay jamac dumar ah marka nuunu nisba lagu daro ficilkii marka waa xuruuf weeyaan sidaa sheekhu inoo sheegay waa madhab ka mid a ah madaahibta marka culimmadu ay ka mareen luqadan marka la icraabayo akaluun baraakiiu albaraakiiu waa faacilkii wowgaasna waa xarfu daalu calىa ana alfaacila jamcun sawaadix maha waa xaraf tusinaya inuu yahay faacilku jamac marka xuruuf bay iyagu noqonayaan tusinaya faacilku waxa u yahay wailaa faacilka dhabta waa ismiga daahirko dambe weeye ama masana ha noqdo ama jamac ha noqdo markaasi waa madhab xuruuftana waxay tahay faacilkii qamaa alifkaasa faacilkii ah qaamuu wowgaasa faacilkii ah qumna nuunkana faacilkii ah marka ficilki muxuu qaatay faacilkiisi uu qaatay haddaba ismiga dambe xaggee la geenaya marka ismigan dambe waxaa la ohanaya waa mubtade dib dhacay mubtade muahara weeye khabarkiisina waa jumladan ka horeysa qaama azaydan zaydan waa lag ohanaya waa mubtade zaydan waa mubtade qaamaana wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin khabaru muqadam soo waadix maha waa madhab labaad wey ku banaan insaan loo ciraabana waa banaanta madhabka saddexaad waxaa weye in la yidhaahdo qaamaa azaydaan faacilku waa alifkan wey qaamuu azayduuna faacilku wowgan wey qumna alhindaatu faacilku waa nuunka ismigan dambena muxuu noqonayaa marka hore maxaan ka dhignay inuu yahay mubtadi jumlada ka horeysana khabar looga dhigo qolo saddexaad waxay leeyihiin faacilku waa xuruuftan waa kelimadahan meesha yaal waa alifkan wowgan iyo nuunkan wey ismigan xagga dambe dhacayna ismigan ayaa laga bedelaya faacilka laga bedelaya faacilka meesha yaalla oo alifka ah ama wowga ah ama nuunka ah ayaa laga bedelaya halkaa marka waxa noga soo baxaya xagga icraabta saddex weji inay ku banaan yihiin ayaa nooga soo baxaysa wuxuu sheeku raximah llah minha waxaa ka mid ah axkaamti faacilka ana ficlahu ficilka faacilka ficilkiisu yuwaxadu in la keliyeynayo maca taniyatihi faacilkiio muana ah wa jamcihi faacilkiio jam ah kamaa yuwaxadu sida loo keliyeynayo maca ifraadihi faacilkiio mufrad ah faacilkiio mufrad ah ayaa markaa la keliyeynayaa ficilkii fataquul waxaad odhanaysaa qaama azaydaan wa qaama azaydun kamaa taquulu saad odhanaysa qaama zaydun marka zayd faacil ha noqdo mufrada zaydaan oo musanaa faacil ha noqdaan azayduun oo jamaca faacil ha noqdaan waxaa ka horeeya dhammaan ficilku waa simaya qaama qaama qaama qaala lahu tacaala qaala rajulaan faacilku waa rajulaan oo markaasi musana ah ficilka waba lagama bedelin wa jaaa almucadiruun faacilkii waa jamaca mucadiruun ficilka waxba lagama bedelin jaa aha wa qaala aalimuun aaalimuun baa faacilkii oo jamaca ficilka waxba lagama bedelin qaala niswatun niswatun waa faacil waa jamac dumar ah ficilka waba lagama bedelin wa min alcarabi carabta waxaa ka mid ah man cid baa ka mid ah yulxiqu haleeshiinaya alficla ficilki wuxuu haleeshiinayaa calaamat ataniya calaamad laba tusinaysa waljamci wa calaamat aljamci calaamad jamac ku dhacaysa goorma ida kaana alfaacilu faacilku hadduu yahay muhani mid laba ku dhacaya aw qaama yani alifkaasi wuxuu noqonayaa xarfun daalun cala tasniyati faacil zaydanna waa faacilkii waa muani waa madhab madhabka labaad alifku waa faacilkii azaydanna mubtada muahara weeye mubtadaha muaharka khabarkiisu waa jumlada ka horeysaoo qaama ah madhab saddexaad faacilku waa alifka zaydanna waxaa laga bedelaya alifkaasa laga bedelaya wa qaamuu azayduuna waa la mid madhabka hore haddaan ku soconno wowgu waa xaraf zaydunna waa faacilkii madhabka labaad waw waa faacilkii zaydunna waa mubtade dib u dhacay jumlada ka horeysana waa khabarkiisii madhabka saddexaad waa in la yidhaahdo wow waa faacilkii zaydunna wowgaa laga bedelaya wa qumna alhindaatu qumna haddii alhindaatu faacil laga dhigo qumna waa nuun tusinaya faacilku inuu yahay jamc dumar ah waxaa kaloo banaan faacilkii nuunka laga dhigo hindaatna laga dhigo mubtada muahara jumlada ka horeysana khabar looga dhigo waxaa kaloo banaan in la yidhaahdo alhindaatu nuunkaasa laga bedelaya watusama waxaa lagu magacaabaa luqata akaluun ilbaraakiif luqadaas magacaasay leedahay miaalka laga maqlay carabta qaarkood ayaa markaasi luqadii lagu magacaabay lianna hada lafda haddii marka aad maqasho luqatu akaluun baraakiif haddaad maqasho macnaheedu waxaa weeye waa faacilkii markuu musane ama jamac noqdo in ficilkii calaamatu taniya wa calaamatu jamcin lagu daro wey lianna hada lafda lafdigana sumica waa la maqlay min bacdim carabta qaar ka mid a ah laga maqlay wa madkuurka lasoo sheegay waxaa ka mid ah alxadiiu ayaa ka mid ah yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu bileyl malaaikatu binahaar xadiikaasaa ka mid a ah. shaahidka ku sugan wuxuu yh xadiidkani yatacaaqabuuna fiikum malaaikatun malaaikatun baa waxay noqonaysaa faacilka yatacaaqabuuna wowguna waa xarfun daalun calaa ana alfaacila jamcun ayib ama in la yihahdo malaaikatu mabtada muahara wey yatacaaqabuuna jumladaasna waa khabarkii oo soo hormaray wey madhabka saddexaad waa in la yidhaahdo ayib wowgu waa faacilkii yatacaaqabuun malaaikatunna waxay bedel ka tegi wowgaas wasaxiixu sida saxiixa waxaa wey an alalifa alifta iyo walwaa wowgu iyo wanuunu nuunku axrufun waa xuruuf daalatun tusinaysaa cala tahniya faacilku inuu muhanaya waljamci inuu faacilku jamciya wa ana alfaacila faacilkuna maa bacdaha waxa ka dambeeya weeyaan ismiga daahiru ka dambeeya weeyaan aayaad qur-aan ka mid ah ayaa waxay culimmadu tilmaameen in luqada ay ku yimaadeen waasaruu najwa aladiina alamuu waasaru najwa annajwa aladiina alamuu aladiina ismigaa mawsuul oo jamca ku dhacaya ayaa asaru faacilkii ah asaruu ficilka faacilkiisu wa aladiina alamuu alamuu jumladana waa siladii maadaama faacilkii uu jamc noqday aladiina oo jamc ku dhacaya maadaama faacilkii u noqday ficilkii marka maxaa lagu sameeyey asaruu maxaa lagu daray waaw waa lagu daray luqadaas ay markaa culamada qaar waxay ihahdeen luqadaasu ku socdaa luqatu akaluun baraakiif weeyaan madhab kale ayaa markaa sidaa khilaafsan oo markaas in la asaruu waa jumlo waa khabar muqadama jumladaasi aladiina waa ismi mawsuula mubtada dib u dhacay weeyaan wa minha waxaa ka mid ah axkaamti faacilka annahu faacilku yajibu waxaa waajibayay taaniiu lficli ficilka in la taaniisiyo ayaa markaa waajibaysa bitaain saakinatin baa lagu taaniisinayaa ta reeban tadaasoo fii aakhiri maadi maadiga akhirkiisa ku sugan wabitaa mudaaracati lagu taaniisiyo ficilkii taa mudaaraco taadaa mudaaricoo fii awali mudaarici mudaaric awalkiisa ku sugan ida kaana alfaacilu faacilku hadduu yahay muanaan muanas hadduu yahay xaqiiqiya taanii muanaskaasu xaqiiqiya taanii taaniikiisu dhab uu yahay naxu qaamat hindun wa taquumu hindun wayajuusu waxaa bannaan tarku taai taadi in isaga tago ida kaana alfaacilu hadduu yahay majaaziya taanii mid taaniikiisu uu yahay majaaz naxu alaca shamsu wqowlihi tacaala wma kaana salaatum cinda albeyti ila mukaan wa xukmu lmusana musana xukumkiisa wlmajmuuci wa xukmu lmajmuuci jamc xukumkiisa jamca tasxiixin jamcu tasxiix xukmu mufradi mufrad bay xukum yihiin fataquulu waxaad ohanaysaa qaama zaydaan wa qaama zayduun wa qaamat almuslimaatu wa qaamat almuslimataani wa qaamat almuslimaatu wa ama jamcu tagsiir jamcu tagsiirkii faxukmuhu xukumkiisu xukmu majaazi taniis majaaziyutanii xukunkiisa oo kale ayuu qaadanaya taquul waxaad ohanaysaa qaama arijaalu wa qaamat arijaalu wa qaama alhunuudu wa qaamat alhunuudu wuxuu weli ka warramayaa sheikhu raximah llah ee faacilka axkaamtiisa halkan wuxuu inoogu sheegayaa faacilku hadduu yahay muana in ficilkii la taniisinayo in ficilkii la taniisiyo mar waxay noqonaysaa waajib marna waxay noqonaysaa jaa bay noqonaysaa laba goor in markaasi ficilkii la taniisiyo waajib bay noqonaysa oo ta tani lagu daro ficilkii hadduu maadi yahayna taba akhirka dambe la dhigaya ta tanii hadduu mudaaric yahayna awalka waxaa laga dhigaya ta mudaaraca ayaa xagga hore laga dhigaya labada jeer oo markaa ficilka in la taniisiyo ta tanii lagu daro ay waajibayso labada jeer mar faacilku waa ismi aahira wey marna faacilku waa damiir wey mar faacilku waa ismi aahir ah waa meesha uu leeyahy ida kaana alfaacilu muanaan xaqiiqiya taniii kaas weeyaan ayib faacilka haddii uu noqdo ismi daahir ah oo afar shari laga helay ismi daahir oo afar shari laga helay hadduu haddii markaa faacilkii uu noqdo ficilkiisa taa in lagu daro waajib bay noqonaysaa shuruudda wax ka mida ah, sheekha inoo sheegayo xaqiiqiya taanii waa shari faacilka xaqiiqiy tanii waa inuu yahy maxaa loo jeeda xaqiiqiy tanii maxaa loo kala saaraya inuu yahay xaqiiqiy tanii iyo inuusan ahayn waxay yidhaahdaan haddii uu leeyahay makaanulwilaada meel laga dhalo makaanulwilaada hadduu leeyahy meel ka dhalo waa xaqiiqiyu taniif baa la ohanaya hadduusan lahayna sida shamsada iyo la midkaa waxaa loo yaqaanaa majaaziyu taniif baa la yidhaahdaa alardu waa muana laakiin xaqiiqiyu taniif maaha muana xaqiiqiya maaha waayo makaan laga dhalo male ayib shamsadii waa la mid waa majaaziyu taniif baa lagu ohanaya lianna meel ay ka dhashaa male haddaba waxaan faacilka noqday hadduu o tanii hadduu yahay shuruudo kale waa tilmaami doonaaye ficilkii inta lagu daraa waajib noqonaysa shardigaa marka waa shardiga koobaad inuu xaqiiqiyo tanii waa inuu noqdaa makaan laga dhalo waa inuu leeyahay faacilkii midka labaad waa inuu mutasil yahay oo ficilkii faacilka waa loo dhexaynin mutasil waa inuu yahay faacilkaas shardiga saddexaad waxaa weeye in nicmo iyo biisa uusan noqon ficilka faacilka qaadanaya nicmo iyo biisa waa inuusan noqon aacilku waa inuu noqdaa muan ama mufrad waa inuu noqdaa afartaa shari baa loo sharinaya shariga koobaad faacilku waa inuu yahay xaqiiqu taniif meel laga dhalaa waa inuu leeyahy waa midka labaade waa inuu mutasil yahayoo ficilka iyo faacilka waa inaan loo dhexaynin shardiga saddexaad faacilku muane ama mufrad waa inuu yahy jamac mesha waa ka baxaya isaga inoo soo wada jamci shardiga afraad ficilka meesha faacilka ku camalfalaya nicma iyo bisa waa inuusan noqon aan ku celiyo afarta shari oo loo sharinaya waxa wy faacilku waa inu yahay maada xaqiiqiyu taaniif labo faacilka iyo ficilku waa inaan loo dhexayn faacilku waa inuu yahay mufrad ama musane waa inuu yahay ficilku nicmo iyo bisa waa inuusan ahayn miaalkaad ku fahmaysaa qaamat hindun qaamat hindun qaamad in ta lagu daro qaamad in lagu daro waa waajib ama taquumu hindun la tada laga horreysiyo hadduu mudaaric yahay hadduu maadiyana xagga dambe laga dhigo waajib wey ana hindun shuruudda waa laga helay afar tahay shardi koowaad hindun waa xaqiiqi taanii waa muana oo la garanaya aqiiqi ah waa mutasilo qaamo iyo hindi miyaa loo dhexeeya looma dhexeeyo ayib waa mufrad haddii musano laga dhigana waa lamid mufrad waa inuu yahy shardiga ugu dambey waxaa weeyaan ficilku nicmihi biise maahan afarta shardi waa la hayaa mar haddii afarta shardi la hayo faacilka ta in lagu daro waajib bay noqonaysaa faacilkii hadduu noqdo damiir damiir hadduu noqdo faacilkii ayib damiir muanaa hadduu noqdo faacilkii damiir muana u noqonaya muanakaa u noqonayo xaqiiqi ha noqdo ama majaazi ha noqdo marba faacilkii hadduu noqdo damiir magacuyaal hadduu noqdo damiirkaas ha u noqdo mid xaqiiqi ah taaniiskiisu xaqiiqi u yahay ama mid majaazi ah faacilkaas ficil kasta in lagu daro waajib bay noqonaysa waa sida hindun kharajat hindun kharajat hindun waa mubtade kharajat waa ficil maadi faacilka muxuu noqonayaa hiya hiyada xaggay u noqonaysaa hinday u noqonaysaa kharajat intaada lagu daro waajib bay noqonaysaa limaada lianna faacilka wuxuu noqday damiir mu'anas ah oo hindo u noqonaya waxaa la mida ah hinde haddaan ku bedelo yani markaa mu'anas majaaziya haddaan ku waa la mid alacat ashamsu alacat ashamsu waa mubtade alacatna waa ficil maadi faacilku waa damiir ma muxuu noqonayaa hiya hiyada xaggee noqonaysaa shamsu u noqonaya shamsu xaqiiqiyo taniis maaha marka hadduu mar faacilki hadduu noqdo damiir muana ah muanaka ama xaqiiq ha noqdo ama majaazi ha noqdo mutasilna uu yahayo faacilkii iyo damiirk ficilki iyo faacilkii damiirka in ficilkii u tanis lagu daro ayaa waajibaysa intaas sheekhu markuu inoo sheegay ayaa wuxuu tilmaamay shuruudda aan soo sheegno waxaa ka mid ahayd markuu faacilku ismi daahiraya in faacilkaas uu yahay xaqiiqiyo tanis inuu yahay maxaan ku miaalinay qaamad hindu maan ku miaalinay hadduu noqdo majaaziyu taaniis oo meesha hindo ay taallo shamse aan dhigno oon dhahno alacati shamsu alacad meeshii hindo ay taalla ee waxaan ku bedelnay ashams baan ku bedelnay xaalka noocaasa in ficilkii alacad ta lagu daro ma waajibayso lanna shardi baa la waayey shardigaasi muxuu yahay la waayey xanudu taariikh buu noqon waayey mar hadduu noqon waayo alaca shamsu alacat ishamsu kilaahumaa jaa-isaan labaduba way ku bannaan yihiin waana mee sheekh uu tilmaamayo wayajuusu tarka tarku taai ida kaana alfaacilu majaaziya tanii weliba uu yahay ismi aahir ah ismi aahir markuu yahay kadibna miaalku miaaliyey ayaad ku garanaysaa labadii miaal oo markaa sheekuu ku tusaaleeyey intaa sheekh markuu inoo sheegay ayaa wuxuu tilmaamay faacilkii hadduu jamc noqdo see la yeelayaa ama muan uu noqdo faacilka hadduu noqdo muane ama jamc hadduu noqdo ficilkii ta ma lagu darayaa mase waa laga reebaya wuxuu sheekhu leeyahay musanahan iyo jamcani weliba jamca la sheegaya waa jamcu tasxiix baa la sheegaya jamcu tagsiir xaggaa inoo dhiga isagu inoo dambeysii labada jamac oo kale labada jamac waa kuwee jamc mudakar saalim iyo jamc muanas asaalim labadaa jamac iyo muanihii isku dar iyo muanihii isku dar labadaas hadday faacil noqdaan ficilkii maxaa la yeelaya taadi miyaa lagu daraya mise waa laga reebayaa sheekh wuxuu ku leeyay mufradkoodii bay la mid yihiin mufradkoodii yani waxaan soo marnay mufradku hadduu yahay muanath hadduu yahay waxaan soo marnay in faacilkii ta lagu daray soo maahay hadduu mudakar noqdo waa laga jaray waa cagsigiisa oo qaama haddii mudakar aad faacil ka dhigto waxaad oranaysaa qaama maxamedun qaama caliyun qaama zaydun qaama khaalidun ficilka waad ka reebaysaa limaada lianna faacilka wuxuu noqday mufrad mudakar ah haddii uu noqdo mufrad muanah hadduu noqdo maxaan oranaynaa qaamat hindun arajat zaynabu arixat faaima tadaan ku darana laazim hadduu mudakar noqdona waa ka reebeynaa soo waadix maa idan haddii faacil ay noqdaan musane iyo jamac waxaad eegeysaa musanahaasi ma mudakar ba mase waa muanas jamacani ma mudakar ba mase waa muanas hadduu mudakar noqdo sidii mufradkii baa la yeelayaa mufrad see baa la yeeli jiray ficilka taada waa laga reebi jiray waa laga jari jiray hadduu mufradkii muana ahaana maxaa la yeelayay taabaa lagu dariyay tanna waa sidii kale marka maxaad ohanaysaa qaamat hindun qaamat alhindaan qaamat alfaaimaatu ama alhunuud inkastoo hunuud marka jamc uu noqonayo qaamat alfaaimaatu qaamat faaimatu qaamat alfaaimataani qaamat alfaaimaatu mufradku ay la mid jamcuna raggii maxaad ohanaysaa jamc mudakar saalim iyo muanihiisina yani marka muanihii ragga ahaa iyo jamacii ragga ahaa sida mufradkooda looga reebayay baa looga reebaya marka maxay ohanaysaa qaama muxamadun qaama almuxamadaan qaama almuxamaduun soo waadix maaha marka hadduu faacilku noqdo hadduu noqdo muanana muanaka ha noqdo mufrad ama musane ama jamac ficilka tada ku dar hadduu faacilkii noqdo mudakar mufrad ah ama musana ama jamacna ficilkii maxay tadii ka reen waadixay sooma waxaa soo haray jamcu taksiir isagu see la yeelaya jamcu taksiir see baa la yeelaya jamcu taksiir waxaa la yeelayaa buu sheekh ku yidhi ismigii majaaziyu taaniifka ahaa sidii la yeeli jiray ismigii majaaziyu taaniifkaa sida la yeeli jiray ayaa la yeelaya ismi majaaziyu taaniif hadduu faacil noqdo ficilka maxaa lagu samaynayay intaa lagu daro waajib ma ahayn inaad ku dartona banaan inaad ka reebtona banaan alacat shamsu ku dar ama ka reeb waxaad ohanaysaa alaca ashamsu waxaa sidaa kuula mid a jamcu taksiir qaamat اrijaalu wa qaama اrijaalu qaamat اlhunuudu wa qaama اlhunuudu qaama اlghilmaanu wa qaamat اlghilmaanu marka jamcu taksiir asagu ismigii majaaziu taaniifka ahaa ayuu la mid noqonaya khulaasadu marka waxay tahay marka laga reebo jamcu taksiir dib loo dhigo inta kale jamcu muana saalim jamcu muana saalim iyo jamcu mudakar saalim iyo muhane rag ah iyo muhane muana ah mid kastaba waxaa loo eegayaa mufradkiisii marka waxay noqonaysaa faacilku hadduu noqdo mufrad mudakar ah ficilkii taada in laga reebo hadduu faacilkii noqdo muhane mudakar ah ficilkii intaada laga reebo hadduu faacilkii noqdo jamc mudakara in ficilkii tada laga reebo sawaadix maaha cagsi booski mudakarka muanah u bedel haddii faacilkii uu noqdo mufrado muanaa ah ficilka maxaa lagu samaynaya in lagu daro hadduu noqdo faacilkii muane muanaa maxaa la samaynaya in lagu daro haddii faacilkii uu noqdo jamc muanaa muxuu noqonaya in lagu daro waxaa soo haray haddii uu noqdo jamcu taksiir faacilkii jamcu taksiir hadduu noqdo sheekh wuxuu noo tilmaamayaa sidii majaaziyo ta'niiskii baa loola dhaqmaya jamcu taksiirku muanasna wuu noqdaa mudakerna wuu noqdaa marka asagu sidii majaaziyo ta'niiskii baa loola dhaqmaya ismigii majaaziyo ta'niiska ahaa ficilka intaa lagu darana way banaanayd in laga reebana way banaanayd sidaa waxaa kula mid ah jamcu taksiir in ficilkii tada lagu darana banaan in laga reebana banaan oo intaas wey wuxuu sheeku raximah llah wa waxaa ka mid ah axkaamti faacilka annahu faacilku yajibu waxaa waajibaya taaniiu ficli ficilkii in la taniiiyo bitaain lagu taaniiyo tada saakinati reeban tadaasoo fii aakhiri maadi maadiga aakhirkiisa ku sugan wa bitaa mudaaracati lagu taaniiiyo ficilkii ta mudaaraco tadaa mudaaricoo fii awali mudaarici mudaaric awalkiisa ku sugan ida kaana hadduu yahay alfaacilu faacilku muanaan hadduu muana yahay muanakaasoo dhadig hadduu yahay dhadigaasoo xaqiiqiya taaniid taaniidkiisu uu xaqiiqo yahay oo annaga soo sheegnay waxaa lagu kala saarayo xaqiiqiga iyo majaaziga naxu qaamat hindun wa taquumu hindun wayajuusu waxaa bannaan tarku taai taada in laga tago idaa kaana hadduu yahay alfaacilu faacilkii majaaziya taaniid idaa kaana alfaacilu aahiran majaaziya taaniid faacilku hadduu yahay ismi daahir ah taaniidkiisu iyo mu'anasnimaduna aysan dhab ahayne majaazi ay tahay waxaa banaantaada in laga tago intaada laga tagaa banaan in lagu darana banaan naxu alaca ashamsu alaca ashamsu alaca waa ficil maadi ashamsuna maxay tahay waxay noqonaysaa faacilkii wey waxaa kaloo ku banaan alacat ashamsu alacat ashamsu oo ficilka tada lagu daro wa qowlihi oo kale wey wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ila mukaan watasdiya maa kaana maada waa naafiyadii wey kaanana waa ficil maadi oo naaqisa ismiga khabar buu u baahan yahay salaatuhum waa ismigii kaanada huna mudaaf ilayhi cinda albeyti darafkaas fii maxal nasbin waa xaal salaada laga xaalaynaya ilaa mukaana ilaado adaatu xasrin mukaana waa khabarkii kaanada weeyaan manuu wuxuu noqonaya wamaa kaana salaatuhum maysan ahaan salaadooda cinda albeyti xaalay ku sugan tahay salaadaasi ilaa mukaan foori mooye wax kale maha wa xukmulmuana muane xukumkiisa iyo walmajmuuci jamac xukumkiisa jamca tasxiixin jamcu tasxiix ah markuu jamcu tasxiix kusii qaydayo muxuu saaraya ah? jamcu taghiir buu saaraya isagoo xukunkiisu waa gaar asagaa inoo soo wada wa xukmu muhana muhane xukunkiisa iyo walmajmuuci jamac xukunkiisa jamca tasxiixin jamcu tasxiix xukunkiisa xukmu lmufradi mufradki bay la xukm yihiin fataqul waxaad ohanaysaa qaama zaydaani ayib tadi ka reeb ficilkii tada ka reeb limaada tada maxaa looga reebaya lianna faacilkii muxuu noqday muhane faacilka musane mudakar noqday ka reeb qaama zaydaani wa qaama zayduuna ficilka jacla ka reeb maxaa looga reebaya sababtu maxay tahay lianna faacilka muxuu noqday jamac mudakar ah wa qaamat almuslimataani ficilkii taawtaanis ku dar maxaa loogu daray lianna faacilka muxuu noqday musane muanasa wa qaamat ilmuslimaatu qaamad ficilkii markaasi ta'da ku dar maxaa yeelay faacilka wuxuu noqday jamac muanasa ama jamcu taksiiri jamcu taksiir fa xukmuhu xukumkiisu xukmu majaazi tanii majaazu tanii ayay isku xukum yihiin taquul waxaad ohanaysaa qaama arijaalu arijal waa jamcu taksiir ficilka taada ka reeb qaama arijaalu ama qaamat rijaalu dheh wa qaamat rijaal wa qaama alhunuudu tadi ka reeb ama ku dar wa qaamat alhunuudu labadoo markaasi way ku banaayeen halkaa inoo joogo allahu aclam